ama bacdu waxaan ku dhex jirnay baabu sharika walwakaala sharikada iyo wakaalada axkaamtooda caddaynteedaan ku jirnay xadiidka ugu horreeyey ayaan soo akrinay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi qaala allahu alla waxa uu yidhi ana thaalitu shariikeyni labada wax wadaagayo oo shirkada noqonayo kooda saddexeeye ayaan ahay oo inaan aniga u barakeeyo oo aan garabkooda ku jiro oon u nusreeyo ayuu alla ku saddexeeyaa maa lam yakun axaduhumaa midkood haddaanu khiyaanin maa lam yakun axaduhumaa midkood haddaanu khiyaanin saaxibow saaxibkiisa kale fa idaa khaana haddii uu khiyaano kharajtu min beynihimaa dhexdooda waa ka baxayaa rawaahu abu daawuud baa weriyo saxu lxaakim xaakimna waa saxiix yeelay marka xadiidkan ibnu cabdilhaadi muxararka kusoo weri ayuu ku wariyey kitaabkiisa almuxarar oo waxa uu yihi rawaahu abu daawuud oo abulqaasim albagawi wahada lafduhu waa riwaayada isaga uu muxararka ku keenay waay iyo walxaakim na waa weriyey waqad qiila inahu munkarun bahal yiri bu xaafidku marka talkhiisulxabiirka wuxuu ku yihi xaakim baa saxiix yeelay ibnu ibnulqadaanna waa cileeyey ciladiisana waxaa weeyaan jahaalatu saciid ibn xayaan waalidu abi xayaan ruwaadiisa ayaa waxaa ka mid a saciid ibn xayaan nin la yidhaahdo ayaa ku jira waana lxaal ninkaa isagaa nacay ibnu xibaan isaga waa tawhiiqiyey ninkaas tawhiiqa ibnu xibaanna muctabar ictibaarkiisu waa adag yahay Eh, maxaa yeelay ibnu xibaan dad badan oo majaahiila ah ayuu tawhiiqiyaa inkastoo ay leeyihiin dadka uu ibnu xibbaan tawhiiqiyo ayagaa dabaqaad kale ah wixii isaga shuyuukhdiisa ah hadduu tawhiiqiyo muctabar waaye laakiin wixii shuyuukhdiisa aan ahayn oo taabiciintii iyo taabicu taabiciin kusoo kusii isaga kasii fog waxaa weeyaan eh, shardigiisa aada u jilicsan yahay tasaahula ku jira dhinaca tajriixa eh, dhinaca tawhiiqa tasaahula uga jiro saa darteed marka tawsiiqa uu la keli noqdo ibnu xibaan fiihi shay waxbaa ku jira mar walba nacam baxdi fiicanna mucalimiga ka sameeyey kitaabkiisa atankiil bima fi ta'niib alkawhariyi min alabaatiil tarjamada oo ibnu xibaanka laftirkiisa markuu ka hadlaayo ayuu ilaa dhowr qaybooda uqeybiyey ragga uu ibn xibaan ka hadlo <coughs> calaa kulli xaal marka ragga culummada ay jahaalatu majhuulnimada ku xukumaan oo ibnu xibaan keligiis ou tawhiiq ou ula gooni noqdo laa yuctabaru bi hada tawhiiq tawhiiqaas ictibaar ma laha cagsina waa lahaa ibnu xibaan oo dhinaca tajriixana waa ku waa ku adadkaay dhinaca tawhiiqana tasaahula uga jiray dhinaca tajriixana waxaa uga jiray tashadud nacam waxaad arkee dad aan dacfigooda saas usii darnayn inuu leeya yarwi lmawduucaat can alahbaat inuu leeyahay nacam ama u aada ugu cibaaraad ku adadag inuu isticmaalayo labadaas ma marka saasa la yidhahda ayib calaa kulli xaal xadiidka daaraabna waa ku jiraa oo qaarna isagoo mursal ay werinayaan qaar kale isagoo aan mursal ahayn bay werinayaan idiraabna halkaa marka waa ugaga jiraa xadiidka macnaha xadiidka laga qaadanayana waxaa weeyaan labada shirkada ah ilaah inuu garab siinayo haddii laakiin khiyaano ay la imaadaan inuu ilaahay subxaana watacaala garabkooda uu ka baxaayo oo uusan taageero siinaynin nacam ayb wa can saa'ib almaqzuumiyi waxaa laga wariyey anahu kaana wuxuu ahaa saa'ib shariika nabiy sala allahu alayh ali wasalama nebiga shariigiisa ayuu ahaa qabla albicati intaan lasoo dirin ka hor intaan lasoo dirin ka hor nebigay shirka ahaayeen ninkan ayb fa jaa-a yowma alfatxi buu yimid maalintii fatxu maka faqaala nabigu wuxuu yidhi marxaban biakhii soo dhawaa walaalkay wa shariikii shariigeyga soo dhawow kii aniga yani walaalkay iyo kii shariigi ii ahayo shirkada aan ahayn soo dhawaa dhawaaw halkaan marka waxaa laga qaada de shirkadu inay banaan tahay maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla albicthana ou shirko nin la ahay bacda albictha oo lasoo bixiyeyna ou ku ixtiraamaayo oo kusoo dhaweynaayo kownuhu inuu shirko la ahay marka shirkadu inay banaan tahay ayaa laga qaadanaa rawahu axmed o abu daawuud ibn maaja ayb xadiid xasana marka isago xadiidkan wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal ibnu mascuud waxaa laga wariy inuu yidhi ishtaraktu ana wacamaarun aniga iyo camaar ayaa wadaagay iyo wasacdun iyo sacad fii kii ayaan naga ayaan wadaagnay nusiibu aan soo helayno yowma badrin maalinta beder nacam waxaan maalinta gaswatu bedrin haniimada aan helayno ayaan ku shirkoobay nacam saddexdeennaa shirko noqono nin walbo waxaan waxuu shirka ninka kale uu shirko kuleeyahay wixii uu haniimo hadhow u heli doono oo halkaas dagaalka uu kasoo xasilsan doono alxadiid rawahu nasaa-iyu baa weriye waayruhu iyo hayrkiis xadiidku waa daciif inqidaaca ku jiro bayna abu cubayda abu cubaydata bni cabdillahi bni mascuud iyo iyo cabdillahi bni mascuud aa laba isdhashay waaye marka wiilku aabihiis waxba kama maqan sababtoo asoo ah yarow dhintay oo aan waxba kala geranayn marka marka uu inqidaaca riwaayadiisa ku jira marka xadiidku marka saasuu daciif ku yahay oo cabdullaahi bni mascuud ninka ka werinayo waa wiilkiisa waay abu cubaydata bni cabdillahi bn abu cubaydata abu abu cubaydata bni cabdillahi bni mascuud ayaa la yidhaha marka wiilku waxau cabdullahi bni mascuud waxau dhintay isagoo aada u yar waxba kala garanayn marka riwaayaadka ou aabihiis ku gaarayo sheekh qof uu ku gaarayo iyada waa riwaayaad toosan waa saxiixa waana jiraan riwaayaat abu cubayda can eh, iyadoo laleeyahay abu cubaydata bn abu eh, cubaydata bnu cabdillahi bni mascuud can masruuq can cabdillahi bni mascuud sax waay taas oo kale sababtoo masruuqa udhexeeya laakiin middaan hadda waxaa weeyaan abu cubayda toos aabihiis uga werinayo marka meeshaas qof baa ku jira qofkii lama yaqaan inuu siqa yahay inuu daciif yahay xadiidka marka saas oo daciif ku yahay xadiidkan meeshaan marka xadiidkan waxaa loo keensada waxaa la yidhaha sharikatu labdaan ayaa loo keenaa oy culimmada qaar u daliishadaan sharikatul labdaan waxaa la yidhahdaa maal ay dadku wadaagayaan ma jiro nin kastaa xooggiisa oo ninka kale shirka kula noqona xoogga marka maxaa laga wadaa adna soo shaqey annagoo soo shaqayna waxaan keenna isku shirkaan ku wada noqonayna isku darsanayna ta waxaa laga yaaba inuusan qof waxba soo shaqaynin nin inuu wax yar soo shaqeeyo ayaa laga yaaba marka nin kale unbaa laga yaaba in la dulmiyo marka marka sharikatul abdaan ma banaano marka sharika oo waxa weyan aan banaanayn tan marka xadiidkani laakiin qolada deliishanaysaa kan u deliishato waa daciif laakiin xadiidka sababtoo ah saddexdan saxaabi waxay yiraahdeen waxay leeyihiin de waxaa laga wadaa waxa aan ghaswada ama dagaalka aan nin walba uu kasoo helaayo ayuu ninka kale shirko kula noqonaa duca leela maxay noqon karaa nin baa salab fiican soo heli kara salab waxaa la yidhaha ninka dagaalyahankaa ah markau nin intuu dilo hubkiisa oo ka furta iyo faraskiisa hubka iyo uu ku raran yahay dharka oo wato faraska oo wato waxaa iska iskale eh, ninkii ka furtay oo dishaya iskale marka ninnayna waxaa laga yaaba saddex nin dilo ninna us waxbaba dilin kii marka saddexda nin dilay waa wixiisi waa waa nin kalea la wadaagaya bilaa bilaa muqaabil marka taas saa kuwa banaan wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi aradtu waxaan doonay alkhuruuja bixitaan ilaa khaybara khaybar intii ka aan u baxo ayaan doonay faataytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigaan u imid faqaala waxa uu yidhi idaa atayta wakiilii wakiilkayga haddaad u timaadid bikhaybara khaybar meesha la yidhaha ugu tegtid oo yani joogo fakud minhu ka qaado ka qaad xaggiisa khamsata cashara wasqan shan iyo toban wasqi ka qaad xadiidku marka waa dheeraa rawahu abu daawuud oo saxaaxawy xadiidkan wakaalada ayuu hadda halkan ka rabaa yani in wakaaladu ay jaa-is tahay ayuu kanad u deliishanaa wakaaladu inay jaa-is tahay aayaadka iyo axaadiidka yaa ku filan tirada badan xadiidkan isaga marka e, xaafidku wuxuu xukumay abu daawuud inuu weriye oo saxiix yeelay alxaafid almundiri isaga wuxuu yihi isnaadka xadiidka waxaa ku jiro maxamed ibnu isxaaqa ku jiro maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaara ku jiro waana can ayuuna ku weriyey can ayuu ku weriy maxamed ibnu isxaaqna mudlis marka mudaliskuna haddii ou can u sheekhiisa uga wariyo xadiidka dacfiga ku sugnaanaya cillow yeelanaya ilaa inuu samictu ama xadathanii ama akhbaranii inuu dhaho cillada marka xadiidkan almundiri ibnulmundiri ma aha alxaafid almundiri zakiyudiin cabdulcaiim ibn cabdilqawiy almundiri ayaa laha nacam waa ninka eh, ixtisaariye abu daawuudka nacam alxaafid almundiri marka xadiidka ninkaasuu ku daciifay nacam laakiin imaamka la yidhaahdo ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa almuxarar xadiidkan markau weriyey oo qoray kadib waxa uu yidhi rawaahu fulan wa wa waa abubakr ibnu abi caasim abubakr ibnu abi caasim walafdu lahu ibnu cabdilhaadi marka riwaayo abubakr ibnu abi caasim ayuu ayuu xadiidkan usoo qaatay markaas wuxuu weliba caddeeyey in maxamed bn isxaaq xadathanii inuu isticmaalay marka meeshaa fiir ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa muxararka riwaayada lafdiga abu daawuud ma isticmaalin riwaayada abu daawuud inkastoo isku macno yihiin riwaayo oo waxau sheegay abubakr ibnu abi caasim ku sugan oo iyado marka taxdiid oo caddeeyey maxamed ibn isxaaq marka ciladii waa zuushay marka bihada lictibaar ciladii waa zuushay muxaqiqa kitaabkan zuhayri isaga wuxuu ku dhaleeceeyey wuxuu ku radiyey saaxibu nasbi raaya zaylici ayaa wuxuu yidhi akhrajahu abu daawuuda fi kitaabi alqadaa can ibni isxaaq xadathanii waa ibnu kaysaan mana jirtuu yidhi ibnu isxaaq oo xadathanii dhahayo abu daawuud kuma sugnu yidhi marka arrintaas waa wahmi waana khata uu yidhi waxaanan ku baraar waana ku baraarujinaa si qof uusa ugu dagmin laakiin riwaayada abu daawuud hadday sax noqoto xadathanii inaynan ahayn sida uu isagu sheegaayo middaan muxararka ku sugan oo oo ibnu cabdilhaadi iyado abubakr bnu abi caasim oo wariyey iyada xadathanii wahb bnu kaysaana ku taalo marka kitaabka kolle abubakr ibn abi caasim kitaabka uu uga wariyey ma uusan caddaynin waana kutubo badan yahay kitaab musnad ana waa leeyahay abubakr bnu abi caasim calaa kulli xaal adiga waxaad leedahay riwaayatu abi daawuud fiiha cancanatu bn isxaaq ama riwaayatu abi bakr bn abi caasim qad saraxa bitaxdiid maxamed bn isxaaq xadaanii buu isticmaalaho buukaysaan walihaada marka xadiidka ciladii lagu daciifiyey markaas waxay noqonaysaa cilo daboolantay oo aan jirin sida uu marka kitaabka muxararka ugu laabanay marka almuxarar lialxaafid ibn cabdilhaadi raximah llah xadiidka marka hadii riwaayada marka abubakr haddii sidaas ay tahay waxaa weeyaan anmanu ma dul istaagin kitaabkana ma sheegin laakiin saasay ugu qoran tahay kitaabka almuxararkan dul istaagin marka laakiin kitaabka abubakr bnu abi caasim uga oo ugu wariyey xadiidkan uu ku wariyey ma ma usa sheegin kitaabka magaciisa kolley haddii baxdi intaas ka dheeraada la helana falilahi alxamdu lacam haddii kalena intaas raafici iyo saaxibu nasbi raaya zaylici waa la waa la isticmaali karaa xadiidkana waa waa waa ku xasan noqon karaa wuxuu yihi marka xadiidka fiqiga laga qaadana marka waa idaa atayta wakiili bikhaybara fakud minhu hamsata cashara wasqan wakiilkayga haddaa u tagto oo meesha khaybar ii joogo intaa kasoo qaadiyo marka in yacni qofka maalkiisa oo cid u wakiilo karo qofka la wakiishayna oo u tasarufaayo sida qofka maaliga ah iyadoo dawaabidda iyo shuruudiisi dabcan la ilaalinayo wacan curwata albaariqiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka bacata macahu bidiinaarin diinaar ayuu la diray yashtarii lahu liyashtariya si uu ugu iibiyo lahu isaga ugu soo iibiyo udxiyatan <coughs> udxiya si uu ugu soo iibiyo ama yashtarii xaal ugu soo iibinayo lahu isaga udxiyatan ugu soo iibinayo udxiyo neef oo ku udxiyeyso isagoo usoo iibinayo alxadiid rawaahu lbukhaariyu baa wariyey fii atnaa'i xadiidin xadiid dhexdiis ayuu ku wariyey waqad taqadama waana soo hormaray xadiidkan waxaa laga qaadanayaa beeca in laysu wakiilo karo hebel wax iisoo gata ay beeci marka haddii qayb ka mida haddii adiga aada mushtari aad tahay oo aada wax usoo qofka ou haddaad adigu wax soo gadanayso qof waa wakiilo kartaa haddaad wax iska gadaysana waa wakiilo karta min baabi ulaa waxaa xadiidka marka sidoo kale laga qaadanaa meeshaan marka ibnu xajar hadda halkan wuxuu ku yidhi rawaahu lbukhaariyu fii asnaai xadiidi buu yii xadiidkan bukhaari baa weriyey buu yihi xadiid isagoo uu ku dhex jiro yani xadiid dheerow ku dhex jiray waqad taqadama buu yidhi laakiin meeshii hore oo noogu soo hormartay hore buyuucda intaan ku dhex jirnay muxuu sheegay waxa uu sheegay uu jazmiyey ibnu xajar uu yidhi xadiidkan <coughs> bukhaari wuxuu yidhi lam yasuq albukhaariyu lafdan xadiidkan markii hore bukhaari wuxuu yidhi lafdigiisa ma soo kaxaynin uu yidhi bukhaari halkanna wuxuu yidhi bukhaari waa wariyey fi asnaa'i xadiidin labada meel marka tee saxa tanaa saxa farqiga udhaxeeyana waa maxa markii hore wuxuu ku yidhi bukhaari xadiidka waa weriye laakin ma soo kaxaynin kaanu inuu ishaarayo kaleo ka dhigay halkaana xadiidka lafdigiisa inuu weriye buu ku sheega tanaa toosan ma xadiidka bukhaari lafdigiisa waa weriye wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal bacaha rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waxau diray cumara cumar ayuu diray cala sadaqati sadaqada u diray alxadiid halkaana waxaa laga qaada sadaqada in laysku wakiilo karo muhimo oo imaamku u laga rabo oo diini ah oo dadkii marka in sadaqadii zakadii laga soo arooriyay ah inuu marka eh, qof u wakiilan karo ayaa laga qaatay alxadiidu muttafaqun calayh wacan jaabirin radia allahu canhu waxaa laga wariyey jaabir bn cabdillaah ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga naxara halaatan wa sitiina lixdan iyo saddex ayuu gowracay rasuulka yani halaad neefo geela wa amara caliyan cali ayuu amray an yadbaxa inuu gowraco albaaqi inta kale alxadiid rawahu muslim xadiidkana muslima weli waxaa soo dheerna xadiidkan waxuu nagu soo maray kitaabu alxaji baabu sifati alxaji buu kusoo hormaray nam maxaalu shaahidkas xaggaas xajka sifadiisay ahayd halkaanna waxaa weeyaan in cibaadaadka qaar qofka loo wakiilo karo qof qofka uu qof kale u wakiilo karo maxaa yeele hadda hadiga nebiga alle ayaa gowracanaya sala allahu aleyh wasalam oo alle ugu dhawaanayo maca dalika marka wuxuu yidhi eh, hadyigii la gowracayey ayuu yidhi eh, lixdan boqol neef buu ugu dhawaanayay oo gowracayay lixdan iyo saddex oo gowraca inta kalena caliga u wakiishay inuu gowraco eh, taa in laysu wakiilan karo dan cibaadaadka laysu wakiilan karo waxaa weeyaan badanaa cibaadaadka maaliga ah wixii ama markaas macaade cibaadadan lafti waa maali hadyigu waa cibaada maaliya sababto waxa alla loogu dhawaanayo waa xoolahaas adiga aada leedahay oo aada ilaahay dartiis aada uga dhiijinayso waa cibaada maaliya wixii marka cibaada maaliya badanihi isugu jiro sida xajkoo kale ilaa xajku dawaaf iyo ka koobnaa dawaafku jirkaagaa laga rabaa inuu sameeyo ma ogtahay iyo ramyuljimaar iyo ayuu ka koobnaa iyo mabiid iyo waxyaabahaas uu leeyahay qofkii marka waa laga waa laga waxa noqon karaa waa lagaga naa-ib noqon karaa cinda alxaaja wadaruura cibaadadii badani maxdi iska ahna laysagama naa-ib noqon karo sida salaada iyo dahaarada iyo kale amaa isaga soonka soonka nadarka waa laisa wakiil noqon karaa waa qofku waa laga soomi karaa soon nader ah man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyuhu waa soo marnay inkastoo tafaasiil badanna xadiidka uu ku jiray nacam taana marka iyadu taasaa saasa ayay tahay salaad laakiin ma laysaga wakiil noqon kara sababta cibaada badaniyo ilaa ragcatay dawaaf maaha ragcatay dawaaf haddii qofku haddii laga xajinaayo ninka ka xajina unbaa usameynayo labada ragca soo maaha taa alla isaga wakiil noqon karaayo culamada magaratay dawaafka kadib laba ragcaa la tukadaa adig haddii marka qof waayeel uu yahay oo loo xajinayo labada ragca waa laga tukana markii ninkii ka xajinayo oo dawaafka dhameeyo laba ragca saa tukana ee la dhihi maayo qofkii waayeelka a gurigaaga adig ku tuka la dhihi maayo taana marka iyadu xaaladeeda waa taas wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariy abu hurayra fii qisati alcasiifi qowsaarki qisadiisii qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi waqdiyaa unays unaysow jarmaad kalla calaa imra'ati haadaa midkaan xaaskiisa ku kalla fa in ictarafat haday hadday ictiraafato oy qirato zinadii farjumhaa dhagax ka badiyo dhagax ku dil alxadiid muttafaqun calayhi kitaabu lxuduud uu ku imaan doona xadiidkan nin ari xoolo u raaco yaa naagtiisuu ka zina qowsaarki baa ninkii xoolaha u raacay naagtiisuu ka zinaystay markii dambe ayaa marka ninkii e, qowsaarka ah aabihiis iyo kii naagtiisa laga zinaystay ayaa waxay ku heshiiyeen in e, addoon la siiyo midkaan e, ninkan la xumeeyey in addoon la siiyo sidaasna marka loo dhaafo ninkan marka waa tii ay marka kii marka waa ku raali noqon waayey rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi ninkan wuxuu yidhi naagteyda ayuu ka zinaystay markuu intaas yidhi ayaa waxaa eh, ninkaana marka uu yidhi yaa rasuul allah eh, iidin aan hadle kanna marka qawsaarka dhalay qawsaarka aabihiis dad aanu cilmiga weydiiyey mas'alada markaasa waxaa la yidhi wiilkaagana boqol karbaashou leeyahay lagu dhufanaa sababtoo isagu ah doob ahay oo ma uusa guursanin midkaan naagtiisana dhagaxa lagu dilaya marka masaladiia ah marka loo bandhigay rasuulka caleyhi salaatu salaam marka wuxuu yidhi addoonkii aada bixisay adaa aduu kugu soo laabanayo horta adiga marka wiilkaaga boqol karbaashaa lagu dhufana markaasuu yidhi orod bax waqdi yaa unays ninkaanuu marka diray unaysow bax jarmaad cala imra'ati haada midkaan naagtiisa u tag fa in ictarafat hadday qirata zinadii farjumha dhagax ku dil marka oo zinada marka ictiraafay ku sugnaanay ama afar markhaati ah haddaysan qiranin oo inkirto ma la rajmina waa la dayna marka xadiidka waxaa laga qa waxa ugu soo deliishanaya waxay tahay xuduudda oogitaankeeda in imaamka uu u wakiilo karo dadka cidda u doono inuu u wakiilo karo maala hadduu ninka imaamka oo u wakiisho jamaaca min alculamaa hadduu yidhaahdo wixii xuduuda oo hawshaas idinkaan idiin wakiisho idin dhiibay iyagaa shaqadaas qabanaya marka jaa-isna waay wayna banaan tahay ilaa ilaa imaamkii hala baashira la dhihi maayo inuu la baashiro shardi ma aha naa-ib iyo wakiilow samayso karaa maalusheemarka wakaaladu inay taa ku ansaxayso ayuu halkaan marka u ka rabaa baabuliqraari iqraarkiibuu u baab yahay iqraarka halkaan waxaa loo keenay mucaamalada dhexdeeda waxay tahay xaqaa ku sugnaada isaga marka haddii waxaa ordeyntaas ma lagugu leeya haa hadduu yidhaahdo xaqaa sugnaanayo iqraarka marka ayuu baabya baabkan fiihi waxaa ku sugan baabka dhexdiisa alladii qablahu xadiidkii haddana soo dhaafay xadiidkii haddana soo dhaafaa baabul iqraar soo gelayo xaguu ka soo gelayo fa in ictarafat hadday qirato soo maaha marka haddii qiraalku inuu ku sugnaanaayo xugun inuu ku sugnaanaayo ayaa laga qaadanaa meeshaa haddii marka naf dal lagu dilay oo lagu gooyey iqraarka min baabi awlaa maal in laysaga qaadi karo qofka waa min baabi awlaa iyada naagtu tiraa waa zinaystay haa dhagax lagu dilaaley haddii marka uu yiraa qofku hebel war lacag buu kugu leeyahy hebel hawa igu leeyahay oo kugu soo wareeyay xaq xaqi khalaas khalaas taasaa marka laakiin waxaa la shardiyaa qofka iqraarka samaynayo inuu yahay qof markaa ah mukhtaar ah qof isagoo wax doortay oon la qasbayn oon la dirqinaynin isla markaana baaliq ahoo qaangaara qof caaqil oon majnuun aan ahayn majnuun haddau xaq isku qiro laga yeeli maayo caqaa caqaa kugu sugnaaday lama dhaha cunug yar sidoo kale haddau qirtana qiraalkiisa la qaban maayo haddii inta la dilo ama yani la guulguulo la yidhaha waxaasba adaa qaatay haa hadduu yidhaahdo wax ictibaara ma sababtoo a ah ninku naftiisa inuu cabsanaya laga yaaba hadii waa lagu dila hadii kala sheeg la yiraha waxu sidii yiraah waxa ictibaar male ujeeda amaa mararka qaar guulguulka hadii waa laga yaaba in marka qaraa in wax loo sii waan abi darin radi la wama ashbaha wixii lamid ah. waan abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulku wuxuu igu yidhi qul ilxaqa xaqa dheh walow kaana muran haba qaraaraado xaqa saxaaba ibnu xibaan ayaa saxeixeena fii xadiidin dawiilin xadiis dheer dhexdiisa duruq ayuu weliba abudar xadiidka ugu yimaada xadiidkan yani min xadiidi abidar asoo duruq fara badan ah ayuu abudar kasoo dhacaa shaahidna waa leeyahy ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofku in yani iqraarku inuu fiican yahay maaa iqraarka cagsi cagsigiisa waxaa qofku inuu dafiro de wax adiga xaq aan korkaaga ahayn inaad isa saarto de waa been aada sheegto lama rab adoo naftaada u darnaanahay laakiin adoo naftaadii yani eh, mas-uuliyadda ka ilaalinaya haddaad wax qarqariso inaysa banaaneyn amtaas maadaama amarka nebiga uu amraayo cagsigiisa waxaa weeyaan waa shay layska reebayo shay mani abuu noqonay qofkuna inuu naftiisa ku markhaati fura xataa ha ahaatee waaka ilaahay uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu allah subxaana watacaala uu yihi eh, kunuu qawaamiina eh, lilahi shuhadaaa bilqisti ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina shuhadaa lilahi bilqisti shuhadaaa lilahi walow calaa anfusikum fi suurati nisa walow calaa anfusikum naftiinaba ha ahaateen aw waalidkii marka waalidkaa iyo naftaad naftaadii iyo waalidkaagii iyo keyrkood inaad marka aa ku markaati jirto in yakun haniyan aw faqiiran fallahu awla haddii marka dadka lagu markaati furaa ay yihiin kuwa wax haysto iyo hadday yihiin kuwa markaatida korkooda lagu lagu waxayna hadday fuqara yihiin kulligood allah ka owleysa oo in alla xaqiisa la feeriyo alla laga cabsado taasaa muhiima ah. sababta mararka qaar waxaa dhici karta ninka haniga ah damac xoolaha uu leeyahay laga qabo inaan loogu markaati furin oon xaqi lagu sugin korkiisa mararka qaarna waxaa dhici karto in qofkii isagoo faqiira ah dartiisa yacni aan laga cabsanin oo layska kor saaro wax walba oo miskiinkan isagoo aan wax u doodaa jirin in layska kor fuulo ama dadka qaar inay is yihahda miskiinka unaxa ee xaqa ka qaada lama rabo waxaasoo dhan maa kulligood fallaahu awlaa bihima intaasoo dhan walow calaa anfusikumaana loo hormariyey naftiinaba ha ahaatee marka inuu qofka naftiisa uu insaafka samay karo oo uu ku markaati furi karo dardarada uu ku qiri karo waxaasoo dhan waa waxaa weeyaan marka aaday muhiim u tahay baabu lcaariyati caariyadiibuu ubaabiya alcaariya alcaariyahna waa la yihaha alcaariya bitasdiid ilyaai wa takfiifiha labada waa jirtaan caariyadana waxaa la yidhaha ibaaxat lmanaafici min duuni milki lcayn shayga nafcigiisa in lagu baneeyo oo lagu yihahdo shaygan manfacadiisa qaado laakiin cayntiisa adiga malihid shayga tana waxaa lagu yidhi waxaan hoo shay baa lagu siiyey kitaabkan soo hayso caariyo kugu yahay yani kasoo faa wa ninkii iska lahay mar alla markau doono kaa qaadan karaa hibe ma aha iyada caariyadu hibe ma aha hibadu iyada waxaa weya qofka hadda wax kuu hibeeyo kaama cesho karo u tegi doonaa laakiin caariyada qofka hadduu wax ku siiyey oo ku caariyeysay waa kaa cesho kara marka usoo baado isaga dib waa kaaga qaada can samurata bni jundub iyadana waxaa u asala marka in wax la iscaariyeysiiye iyo yani mararka qaarkood inay waajib noqotaaba laga yaaba aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun dadka yani xunxun waxaa lagu sifeeyey deriska inay maacuunta iyo waxyaabaha mata yani dadka darisaanta ay iskaga ay iskaga soo baaxdaan inaysan siinin oo ay ka ceshtaan aysan siinin waa lagu eedeeyey marka marka caariyada dariska oo kale waxyaabaha yaryarka ah caariyadooda waxaa laga yaabaa inay waajib tahay nacam oo qofka deriska hadduu baahi u qabo ood u diidid inaad ku dambaabaysa aayadda sasaa laga qaadanaya taasaan asal u ah wacan samrata bni jundubin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi caalaaliyadii gacanta korkeeda waxa ah oo laga rabaa maa akhadad waxay qaadatay xataa tu-addiyahu ilaa ay ka soo guddo oy ka keento gacantaasaa lagu leeyahay gacantii qaada caariyada iyadoo weliba yani haddii qofku yani caariye haddii inta shay la caariyeysi oo u inkiro oo yiraahdo war aniga doowadba dadka wax ka soo qaato oo saas ku inkiro waxaa weeyaan mararka haddii markhaati loo helo gacanuu nebiga ku guuyo gacan tuugnimaa laga cabiraan maxaa yeele naagtii makzuumiyadda ayd xadiidka macruufka ah oo naagtii makzuumiyadda ayd ee xadday ee qurayshna naagtaas sha'nigeeda uu murjiyey ilaa ay ka dhahaan usaamata bnu zayd oo rasuulka la hadal oo nebigu uu yidhi hadday faatimo waxadda gacantan ka goy lahay qisada xadiidkaas riwaayaadkiisa qaar waxay caddaynayaan naagtaanu kaanat tajxadu lcaariyata caariyaday diidi jirtay haday naag kusoo caariyeysato ay ku inkiri jirta an waxu kaama qabay markii dambe taasoo nebiga gacanta tuugnimo ka caba waa tuugnimo waay xeeladaysi yaraa ku jiro tuugnimada maogtaa iyo wax qasab ku qaadida waa kala gedisan yahay ada naagtan qasab wax kuma qaadanin laakiin waa nooc oo xadid camal ah marka waa daran tahay calalyadii gacanta korkeeda waxaa mas-uul ka taho laga rabaa ma akhadad waxay qaaday xataa tu ilaa ay soo guddo iyadaa damaanka iyada ayaa korkeeda uu yahay rawaahu axmed waa arbacatu wasaxahu lxaakim <coughs> laakiin xadiidkan min dariiqi lxasan can samura horaan usoo sheegnay riwaayat alxasan albasri can samura oo riwaayada xasan can samura yani saddex qowl inay ku jirtaan sheegnay culamada qaarna waxay leeyihin waa mutasila qaarna waxay leeyihin kulligood waa inqidaaca eh, ku jiro qaarna waxay leeyihin marka laga reebo xadiidu lcaqiiqa inta kale waa munqaica kaasaana loo badan yahay xadiidkana xadiidu lcaqiiqa ma ahaba hadda weliba eh, waxay ku dareen aimada afarta ah ilaa nasaa-i maani ibnu maaja tirmidi iyo yani eh, iyo abu daawud waxay ku dareen uma nasya alxasanu markii dambe xasan waaba ilooday uma nasiya alxasan waa xasan basri wuu hilmaamay faqaala huwa amiinuka laa damaana calayh tirmidi marka isagu calaa caadatihi wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiixun yii sababtana waxaa weya xas isaga tirmidi wuxuu qabaa riwaayat alxasan can samura mutlaqaba inayba tahay mutasila mar walba oo isa waxba kama soo reebayo oo qowlka tirmidi uu ku tegay wuxuu ahaa qowl imaam tirmidi muxuu ahaa wuxuu ahaa in riwaayad xasan ou samura ka werinayo itiaalan kulligeed waa wada mutasila madhabkaas isagoo kale yaa kale madhabkaas qabay cali bnu lmadini waatuu cali bnu lmadini oo kasoo raray tirmidi cali bnu lmadini baa saas yiri waatuu daliishaday wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi lbukhaariyi xadiidku waa saxiix marka loo calaa shardi lbukhaari buu saxiix halkaasna wahmi waa ku jira sababtaa marka la leeyahay calaa shardi lbukhaari waxaa loo jeedaa rijaasha sanadkan waa rijaashii bukhaari iyo shardigii bukhaari ayuu xadiidku waafaqsan yahay mogtahay shardigii bukhaari oo saxiixiis u dejiyey iyo rijaashiisii isaga bukhaari weeyaan rijaasha xadiidkan saasuu ujeedaa marka u leeyahay calaa shardi lbukhaari saxna maaha sababtaa bukhaari ma soo saarin xadiid alxasan can samura sanad saasa bukhaari ma soo saarin inkastoo xasanulbasri uu ka mid yahay min rijaali lbukhaari samurana uu ka mid yahay min rijaali lbukhaari laakiin gooni gooni loo fiirin maayo bal shardiga bukhaari waxay tahay xasan marka uu samuro ka warinayo bukhaari waa ka leexday cilladaanuun uga leexday inqidaacan iyo warkaan ku jiro ayuu uga leexday marka ma la dhihi karaa riwaayo oo alxasan can samura ayaa bukhaari shardigiisa waafaqsan ma la dhihi kara sababto bukhaariba waa ka leexday xadiidka caqiiqada dariiqan oo alxasan can samura waa iska daayay bukhaari oo markuu eh, saxiixulbukhaariga xadiidkan dariiq kalo mara can dariiqi ayuub oo kasoo saaray xadiidkan <coughs> saa darteed marka bukhaari looma nisbey karo calaa shardi lbukhaari lama dhigi kara halkan inkastoo kaba soo iyadoo mas'alada la ogya inay sidaas tahay oo hadda riwaayad xasan oo samuro ka warinaya warkaas uu ku jiro haddana baxigu maba ahanba baxti mas'alada oo xadiidkan oo daciif eh, xadiidkan yani dacfigiisu intaas keliya kuma koobno bilidaafa ilaa dalika tadliisulxasanaaba ku jiraba xadiidkan xasanulbasri waa mudalis can ayuuna ku wariyey xadiidkan marka khalaas hadii mar cancanadii xasanulbasri ay ku jirto cilada waxaa weya marka samaacu lxasan can samura ma ahane waa tadliiskiiba xasanulbasrina yudalisu can ducafaa rag ducafo ka tadliisiyaa mararka qaar marka labadaas cidlo xadiisku leeyahay tadliis lxasan oo koob ah iyo yani warka ku jiro riwaayat lxasan can samura ayuu xadiisku daciif ka yahay masalada markaa laga qaadanaya xadiidkan hadda waxaa caariyada qofka caariyada qaato iyo gacantiisu waa maxayna gacantiisu waxaa weye waxaa weya waa gacan ammaana waay gacan eh, waxaa weeyaan wixii inuu damaanayo hadii waa yadu damaani inuu damaanayo haddii u shaygii caariya oo caariyeysta hadduu ku ag baaba-o ama uu ku eh, eh, uu noqdo isagaa laga rabaa waa loo haysta وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam addi lamaanata amaanada u gudo ilaa man i'tamanaka qofkii ku amaanaystay walaa takun hana khiyaanin man khaanaka qofkii adiga ku khiyaanay ninka adig ku aamino amaanad qofka adi wax kugu ammaanaysto amaanada u gudo addi lamaanata amaanada u gudo ilaa man itamanaka qofka adiga ku ammaanaysto qofka adi wax kugu ammaanaysto amaanada u gudo walaa takun akhiyaanan man khaana qofkii kuhiyaana ayb rawahu abu daawuud watirmidiy waxasanahu wasaxahu lxaakim xadiidka xaakimna waa saxiixeele wastankarahu abu xaakim araazi abu xaakim araazina xadiidka nakaaruu ku sheegay laakiin xadiidka abu daawuud sanad xasan oo kusoo saaray waana shawaahid badanna waa leeyahay min xadiidi anas o abi umaama wa ubay bni kacbi wagayrihi saasuna xadiidku saxiix ku yahay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in qofka caariyada wax la caariyeysiiyey qof wax lagu ammaanaysta waay marka waa inuu aada u ilaaliyo shayga lagu ammaaneeyey waa inuu shaygii lagu ammaaneeyey uu aada u ilaaliya waxaa kaloo xadiidka laga sii qaadanaa walaa takhun man khaanaka qofki adig ku khiyaanaa khiyaani hebel hadda ka kahorow aniga ou saas iyaalay ama hadda ka hor meel waxaas ugu sameeyey annagoo ah khiyaana ma jirta qofka adiga ku khiyaana khiyaani ayb lidalika marka amwaasha dadka waxaad arkaysaa dadka qaarkood oo diintoodu ay jilicsan tahay waxay yeelayaan waxaa weeyaan qofkii waxaa eh, waxaa laga yaabaa in qabiil dhanba uu yiraahdo qabiilkaas annaga hadda ka hore wax naga dhaceen annaguna xoolahooda noo xalaal waay waa xadaynaa waa dhacaynaa meeshaan kusoo gaarna waa qaadanaynaa waxaasoo kale marka walaa takun man khaanak qofkii adig ku dhaco inaad dhacdo adna aada qasbi qof kale oo aan qofkii ku dhacay aadan waxaaga ka qaadanaynin oo aada cid kale intaad u tagto iyagon xoolahooda kasoo dhacdo liajli waa isku qabiil kii dhacay iyo kana isku qabiila darteed waxaas waxaa weya marka waa wax khalada sharcigan aan ku banaanayn caqligan aan aan ku banaanayn labadaba waa noocaas dadka waxaad arkaysaa marka aada inay ugu dhaqmayan waxaas jaahiliga ah. waxay samaynayaan marka reer hebel a ah, waxaa weya qofaa baabuur dhacaayo reer hebel baabuurtoodaa la dhacaa marka waxaa weya marka waa dhaqan aada u foolxum kaasoo kale waxaa kaloo inaad ku arkaysaa dad badan oo muslimiina qof gaala ah hadduu arko lacagta oo haysto iyo xoolihiisa waa kaxadaa baabuurkuu ka dhacaa xoolaha waa kaxadaya nacam sababta wuxuu kule iyagu baana khayaanaan u kule say meel walbay maalkeena ka qaadanayaan waddan walbay joogaan xoog intay ku qabsadaan maalka xoog uga qaataan adiga kii wadanka xoog kusoo gala iska dhici oo la jihaado iska celi laakiin nin oo iska socdo si kale wadan kusoo galay inaad marka aad jeebkiisa wax ka siibtood wax ka xaddo xaq ma ahan taas maa dabaa waxay u arkaan haniimay u arkaan waxaas yani maalka gaalka laga qaadayo oo looga muslimku mar ay sariiqo u banaan tahay ma jirto tuugo ma banaanma tuugnima maray banaan tahay male waana caab sideeda banaan waa arki jirna dad marka ayagu manhajkooduba yahay yani gaalada maadaama ayagu ay dalkan wax ka dalalka islaamka ay dhacaan annaguna waxa weya waa jeeb jeebsiibayna ay kuleeyihin marka awood ma haayo halkaasu marka waxadaa dadka iska feerana waxaa weeyaan marka dukaamadu tega waxbau ka xadaa dukaankii hadhow marka qofki haddii la qabto nin muslima ah, waxadaa la laleeyahy islaamkii waxaa usoo jiidaa ninkii soo muslimi lahay waa kasii durka islaamnimada yani calaamad islaamkia ku taal ger iyo waxa noocaas uu leeyahay haddana waxadid iyo tuugaa lagu qabana wax fiican maa waxaas ah. jihaadna maa ninkaas jihaad dadka uguma jiro kaas jihaad nooguma jira nacam sababtoo isagiibaaba ah baqaayo indhaha mirig mirig mirig mirig ka siina nacam haniimada qofka marka xoolaha qaadayo sharafow ku qaataa nacam intuu ninka gaalkana oo xabad ka badiyo xoolaha ka qaataa nacam goob dagaal xaq ah marka intay isla galaan uga qaataa nacam laakiin eh, qof oo jeebkiisa la siibaayo waxaas jihaad ma aha tashwiih lilislaami ma ahliyo islaamka eelkiisa un la ceebeynayo waxaas marka dadaa ugu sii fadwoonayo oo dhahaayo dhib kastoo gaalada la gaarsiiyey sax waayo in la sameynayo waxa weya adugu waxaa fiican dhibka aa ah, gaar nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa maka markii lagu dhiba wax maxadi jirin ayb waxama maxadi jirin bal siyarka waxaa lagu wariyey eh, kutubaha siirada markuu nebiga soo baxayey oo kasoo tegayey mako wixii dadkii duyuuntiin lagu lahaay inuu kasoo dardaarmay isagoo ka dardaarmay buu ka baxay nebiga caleyhi salatu slam mako waana waana eryana rasuulka oo dhulkiisii ka saareen guryihiis iyo wixii uu meesha kulahay ka qaateen maca dalika haddana iyagu xoolahooda ma banaysanayo si xaaraana ku banayso maayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay waa ogtihiin madiina nebiga markuu dhimanayey waxau dhintay maata rasuul lah sal ly slam wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin nebigu waxau dhintay dircigiisi oo nin yahuudiya agtiisa raan oo u dhigay intuu raan u dhigay ayuu shaciira ka shaciirow ka qaatay masago iyo ou ka ou ka deynsaday ayuu dircigii dagaalku u dhigay marka uu yidhi sii haysa kan yahuudigaas rasuulka waktigaas markuu rasuulka dhibanayo madiine iyo dhulkii jaziira aljaziira alcarabiya muslimiinta ka telinayo yahuudi marka isaga hoos nool muslimiintu ahay hadduu rabo rasuulka intuu yidhaahdo keen waxaa xoog intuu uga qaato soco dhihi karin laakiin sharci ma aha taas nebigu ma samey jirin caleyhi salaatu wasalaam qof ou marka inuu muslimkii ku dhex ganacsado loo ruqseeyey haddana in xagga laga wareegto la dhaco sharci ma aha marka hadiga nebiga caleyhi salatu salaam wuxuu ahaa ninkii dad muslima ay soo ammaan geliyaanna waa u dhaafi jira dadka waa ogtiin umuhani radia allahu canha nimankii seediyaalkeed dimaashiyaalkeed ahaay oo ay magan gelisay fatxi calina uu isku dayay inuu nimankaas dilo waatay nebiga u timid sala allahu alayh ali wasalam oy tiri yaa rasuul allah <coughs> dadkaasaan ammaan siiyen magangelyo aan siiyey in adeerkaana wuxuu rabaa inuu dadkaas waxyeelo markaasuu nebigu yidhi <coughs> qad ajarnaa man ajarti yaa umahani yani dadkii aad adiga magangelisay annagana waa magangelin <coughs> mooryaannimo qofka inuu dhaqmo maaha diinta in mooryaannimo lasoo geliy waa laga roonaya qof qof muslima uu soo magangeliyey magantiis ku yimid shaqo u qabanayo haddii xagga kale inta laga wareegto xabad la isaga dhufto waxay noqonaysaa waxaa weye qofka muslimkaba ah inaan la ixtiraameyn ee magangeliyada bixiyey waana mabda cid gooni hadda ku foorara ma ahane waxaa weyaan waa mabdaa guude sharciga islaamku uu dhigayo sababda guud axaadiidkiisa leh oo yani la yaqaano macruufa laakiin dadku marka hadday ka badato un xamaasadii xamaasada inay sharciga ku ekaataa fiican hadday badato badato mararka qaar waxaa wey qofku waxay la gelay baab aanba banaanayn وعn yعlى بن مyة رadي الlه عnه qaal waxau yihi yacla bni umaya qaala lii rasuul sala slى الlه عlيه wasalam وsلم rasuulka wuxuu igu yidhi idaa atadka rusulii hadday kuu timaado ergadeyda faacihim c alaaiina dircan soddon dirci sii soddon camburbereed sii qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi acaariyatun madmuunatun hiya iyadu caariyatun miya caariyo caariyadaasoo madmuunatun la damaanad qaadayo aw amase caariyatun caariyo waa mu-addaatun la gudanaayo caariyada marka caariyatu lmadmuuna waxaa weeyaan midda hadday baaba'do qiimaheeda la dhiiba alcaariya almadmuuna waxaa weya waa shayga lasoo caariyeystay hadday baaba-ado caariyadaas ninkii caariyeystay ay kor baaba-do qiimihii u dhiibaya shaygaas qiimihiisa alcaariyatu lmu'addaah iyadana waxaa weeyaan waa midda ay waajibka yani in la gutaa ay waajib tahay iyadoo caynteedii ay baaqi tahay hadday talafto ay baaba-do qiimo laguma damaanayo iyadoo kale in la keenay noqona qaala waxau yidhi bal caariyatun mu'adaatun waa caariya la gudanaayo oo lagu gudanaayo shayga lagaa qaadoo kalea lagu siinaya shayga lagaa qaado cayntiisa lagu keenaa hadduu tilfo ou baaba-ana qiimo lagu siin maayo isagoo kalea lagu siinaya rawahu axmedu baa weriyo abu daawuud wanasaa-iy saxahu waana xadiis saxiixa kan wacan safwana bni umaya waxaa laga wariyey safwan bni umaya ana nabiya sal l l nabiga istacaara minhu duruucan duruuc ayuu ka caariyeystay yawma xunaynin maalintii xunayn safwaan markaan gaal ahay xilligaas xilliga uu ka caariyeysanaa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam duruucdan gaal ayuu ahaa markii maka la qabsaday kadib welina uusan islaamin safwaan ibnu umaya ayuu nebigu ka caariyeystay kuwan marka fa qaala wuxuu yihi aqasbun yaa muxamed muxamedow marka ma boob iyo boolin miiga boobaysaa yuu yidhi duruucdii xoog maad iga qaadanaysaa qaala cuyr bal caariyatu madmuunatu bal ee caariyatu boob maahana annaga waxba boobne caariyatu madmuunatu waa caariya lagu damaano qaadayo hadday talafto oy baaba-do waa lagu damaanaya qiimaheediyaa lagu siinaya macnaha rawahu abu daawuud baa weriy wanasaa-iy wasaxaxu lxaakim xaakimna waa saxiix xadiidkan waa saxiix hadda marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa safwaan bnu umaya isagoo gaal ah ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hub ayuu ka qaatay duruucda ilaa mogta waa waa wax un lagu dagaalamo w camburbereedka camburbereedyadaanu ka qaatay waa camburbereedyo u baahday rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxau ahaa ninkaani markaas gaalu ahaa oo kusoo dagaalama rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu markii la tiriyey gadaal waxbaa maqnaaday qaaraan la waayey ama wax si qaar baa si noqday markaasuu nebiga damco inuu u qiimo ahaan oo ugu gudo markaasu wuxuu yidhi maya yii markii hore oo ku siinayo qalbigeyga waxbaa ku jiray markii dambe o muslima waa kuwaa iska dhaafay xadiidka marka waxaa laga qaadanaa gaalada in la kaalmaysan karo dagaalka loo kaalmaysan karo bishardi laakiin waa inaad adigu ka awood badan tahay waa inaad adigi ka awood badan tahay oo aysan dhib kaaga imaanaynin dhinacooda cidda aad u kaalmaysanaysana waa inay gaalo kale yihiin ma inaan loo kaalmaysto muslim ma banaano sida uma banaano yani gaalada marka la kaalmaysanayo xarbiga loo kaalmaysanaayo qof muslima in gaal gaal in lasoo kaalmaysto oo qof muslima lagu baabiciyo oo lagu balagu ama dawlad muslima lagu baabi'iyo ama shacab muslima lagu baaba'sho diin dhigaysa sideedaba maba le sharciga kuma qorna bal arrintaa iyada waxaa weeyaan waa walaa gaari kara mararka qaar inuu gaaro gaalnimaba halis qofka gaari kara oo alla uu yihi ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu lyahuuda wanasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ninkii iyaga ka weli dhigtaa iyagoo mid yahay rasuulka aleyh salaatu salaam ilaahi subxana wa saasuu yihi marka hadiise marka xadiidkan marka isaga waxaa laga qaadanayaa in gaal hadduu ciidanka muslimka raacayo halko labado dhowrko oo iyagu markaas laga awood baday amarka muslimiinta ku soconayaan waa laska kaalmaysan karaa waxa lagu duulaana dabcan inay gaalo yihiin ama in muslim inta lagu duulo gaal yani lasoo kaalmaysto sida hadda dhacaysa adduunyada ka jirtaba oo dal muslim inta la isticmaalo baysaskiisi dal kaloo muslima lagu duulo yani iyo xadiidkan shuqul iskuma laha maxaala dalka muslimka oo laga duulaayo oo kan muslim kale lagu duulaayo walaa-a labadooda ka dhexeeya maxaa adiga marka gaalka oo kaaga isticmaala uga duulaa dad muslim uga duulaya ayb marka masalada gaal ma la kaalmaysan karaa mase lama ka xarbi ma loo kaalmaysan karaa mase looma kaalmaysan karo waxay joogtaa waa haddii gaal kale horta lala diriraayo midda labaadoo kale haddii gaalkan la kaalmaysana laga awood badan yahay taliska yani iyo xoog iyo yacni maamulka oo inay muslimiintu lahaadaan laakiin haddii la yidhaha gaalaa la kaalmaysanaa gaalkuna awoodda uu leeyahay ka waxaasoo kale marka ma banaan maraykan haddii la kaalmaysto dagaal loo kaalmaysto maraykan waxaa weyna asoo amarka dhiibaayo taliya maraykanku baa laga gees dagaalama lagana hoos dagaalama baabkan marka maba soo gelaysa waaqica anagu jiraan ka hadlaynaa moogta marka masaa-ishan waxaa fiican in looga hadlo si xaqa masaa-il haddii laga hadlayo diini in tacasubaadka laga dhaafo oo si xaqa looga hadlaa marka waaqaca aan u jeedno oo ah wadamada muslimiinta qaarkood inay la taxaalufayaan gaalada mar kasta awoodda sare gaaladaa le marka la taxaalufayo oo quwaadka gaalada ayaa maamulka ayaa waxay dhiibaan awaamirta ayagaa heshiisyada xataa saxeexa ciraaq markii lagu duulayo sagaashankii heshiisyada maraykankaa saxeexay taliyayaalka maraykankaas saxeexayan heshiisyada aaw dalalka islaamka oo marka maraykanka ka hoos duulayo marka taasoo kale waxaa weyan marka dadka lagu duulayo muslimiinay ahay inkastoo ay xad gudbeen ayagu laakiin xadgudubkooda dad muslimiina la rabay inay xalliyaan ciidan muslimiinta laysku soo daro markaas saas ciidanka muslimiinta uo ugu duulo wixii gar daran hadii laba dawlo muslima yani dhib ou ka dhex dhaco asalku saasay ahayd laakiin haddii dad dana leh oo loo jeedo oo weliba acdaa-ul islaam ah yani tan uma noqon karta yani axaadiistan daliil uma noqon karaan marka dadka culimadana marka yukdi wa yusiib qofka caalimka yukhdi wa yusiib waana mujtahid annagu ma caynayno ma dhahayno waxaa ugeey ujeedo noocaas oo kalea waxaa ugeysa ujeedo gaaljacayla dhihi mayna maa haddii dad culamaa masaladu marka ay si u yiraahdeen waxa weya dadka ahlu cilmigana ijtihaadkooday leeyihiin calal aqalle hal ajaray leeyihiin eh, markay ugu yar tahay laakiin xaqa masalada annaga waxaa weya marka sida un xaqa oo ku jiray aqwaasha culamada iyo marka la fiiriyo iyo waaqica lagu daliilka loo soo daliishanayo waxaa weya qofku midda marka waa inuu xaqa ka maro dhinacaas wa akhraja lahu shaahidan ba usoo saaray xaakim daciifan oo daciif ah can ibni cabaas ibn cabaas can ibni cabaasin marka shaahidkaas aada uu daciif yahay sababto nin matruuga ah ku jiro laakiin xadiidkaad waxaa weeyaan eh, duruq kaleba saxiix ku yahay baab lgasbi boolidii buu baab yahay alab algasbu waxaa la yidhaha boolida boolida marka waxaa weeyaan iyadu eh, qofku wixii uu qof si boob ah uga qaato boob waa inuu maalkiisi u ujeedo uu ka boobo taas waa qofka marka akhdu amwaali innaasi qahran dadka amwaashooda oo la qaato xoog lagu qaato iyo qasab haddii si xeelada lagu soo qaato oo la xado oo qofka u soo iska fiirinayo ninka u gaatamo xado sariqaa leeyahay baabkan qasbiga ma soo iyadoo waa xaaraam kitaabka iyo sunada iyo ijmaacay xaaraam ku tahay qasbigu can saciid bni zaydin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi man iqtadaca shibran qofkii goosto taako min alardi oo dhulka kamida ah, dulman ku goosto dulmi dawaqahu llahu alla waa ku duuduubaa iyaahu kaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min sabci aradiina toddobaatan toddoba dhul ayuu ku duuduubaa luquntiisa maalinta qiyaamaha alle muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray dawaqahu llahu iyaahu laba macnay leedahay laba macno ayay leedahay macnaha koowaad waxaa weeyaan waxaa lagu kalifaa inuu wixii uu dulmiyey maalinta qiyaamaha inuu soo qaado oo maxsharka uu keeno dhulkii uu dulmiyey baa waxaa lagu qasbaya soo qaadaa laleeyahay maxsharka qiyaamaha la imaa way keen marka waxay lamid tahay taas marka ka dawqi oo kale waa in luqunta wax lagu saaroo kale ay lamid tahay hadii lagu yidhaha dhulkii aada boobtay ruji dhulka intaad ka rujiso dhulkuna waa hooseeya ilaa toddoba dhul waay mugta qaybtaas marka qaadi ruji adoo wado qiyaamaha la imaa way keen waa culays aad iyo mashaqo aada u tiro badan macnaha waa lagu macneeyey macnaha labaaday culammada ku macneeyeen waxaa weeyaan ninkaas marka waxaa lagu ciqaabayaa in dhulkii lala gooyo oo ilaa toddoba dhul lala gooyo oo hadhow marka dhulkii uu ku duuduubmo luqunta intuu uga duuduubmo qiyaamahaasoo ku duuduuban inuu yimaado toddobadii dhul labadaas marka macno ayay culimmada ku macneeyeen ibnu xajar fatxulbaariga saasuu leeyahay marka ma sahlan waa taa ka dhula xadiidkan sababa ku yimid marka sababta ku yimid waxay ahayd saciid ibnu zayd raawiga naagaa waxay ku qabsatay dhul dhul isaga ou lahaayo ayaa naag ku qabsatay waxay tiri dhulkaan ninkaan waa iga boobay tii anaa iskale dhulkaan beenteedeyn markaasaa marwaana laysku soo dacweeyey marwaan ibnulxakama madiine markaa ka telinay markaasu wuxuu yidhi ma dulminaayo yii aniga anoo nebiga ka maqlayuu yidhi xadiidkan xadiidkan buu akriyay anoo nebiga xadiidkan ka maqlay miyaan dhul iyada ka dulminayo aniga naagtaan markaasuu marwaan wuxuu yidhi kacuu yidhi markhaati maba saciid ibnu zaydna wuxuu kamid ahaa alcashara almubashariina lahum biljanna ayuu kamid aha tobankii jannada loogu bishaareeyey ku jira markaasuu habaaray wuxuu yidhi ilaahw midaan hadday been sheegayso indhahana tir indha tir meeshaan ay e, yani ay sheegatayna ku dil sidii ay noqotay iyadoo marka waxaa la arkay intay waayeel noqotay indha beeshay derbiyada taataabanayso baynamaa hiya tamshi dhulkii ay ku sheegatay oo ceel laga qodayay ku dhacday nacam fa kaana qabrahaa nacam ayb marka ilaahay habaarkiisiyaa marka kusoo baxay ayb saciid ibnu zayd marka xadiidkan maxalushaahidkiisa waxaa inay xaaraam tahay maadaama mas-uuliyadda eh, yani mashaqadan weyn ay ka ratibmayso waxaa laga qaadana xadiidku boolidu inay xaaraam tahay khusuusan dhulka iyo waxyaabaha nacam dhulka in la boobo inay xaaraam tahay haltaa kaba ha ahaatee dhulku laba nooc way marka oo dad dhul ay leeyihiin oo la boogana waa jirtaa nacam ama beera ha noqdaan ama dhul yacni dadka degan yihiin ha noqdaan oo qofkii iska lahayo inta laga qaxsaday laga qaxiyey gurigii la degan yahay ha noqdaan aaday ugu badan tahay mujtamacan hay waxaa kaloo iyadan uu noqon kara dhulalkan oo caamka oo layska degayo iyadana layska boobayo dhulalkan caamkoode masaalix caama ah, dadku ay ku haysteen oo la degayo masalan jidad dadku ay usoo mari jireen masaalix dadka ay ku xirnayd oo ay yani alaabaha culayska badan iyo meydadka laga qaado qofka jiran baabuurta baabuurka oo usoo gelaayay iyo ayaa layska goosanaasoo gelayadana baabka kullu hada tan iyo weliba waxaa kus lacnadna waa kusoo aroor rasuulka alayhi salatu salam wuxuu yii lacana allahu man gayara manaara alardi allah lacnado dhulka macaalimtiisa qofkii dooriyo macaalimta dhulka waa maxay akhtaamaha dadka ay ku yaqaanaan yani xaafadaha iyo magaalooyinka iyo jidadka iyo waa astaamo dadka ay magaalada iyo jidadka ay ku kasaayaan haddaad calaamadihii iyo meelihii marka jidadka ah dadka ka degtood boqol contaynar dhigto waxay noqona marka waxaa weeyaan macaalimta dhulka ka baaba inaad ka tirtiraysa in looga cabsada وعn أنس رضي الله عنه وعn أنس أن النبي sلى الله عليه لي وسلم degeelana waa lamid lo-da waa lamid rasuulka calayhi salatu slam intuba waa sheegay wuxuu yihi laa ulfiyanna axada minkum yaanan arkin uu yidhi qiyaamaha mid idinka idinka mid a calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa luquntiisa ou ka qaylinayo yidhi u ka ololaayo rati rati ou tunka ka saaranya u ka ololaayo korkiisa ow baqaratan lahaa khuwaarun ama sac yani qaylinayo sac sawdaynayo o cabaadayo nin oo ka kor cabaadayo ragabwaa luquntiisa yaanan arkaynin aw baqaratun laha kuwaarun aw shaatun taycara ama mid ay ri ka qaylinaysa ri marka asnaafta kale dhanna waa sheegay rasuulka alayh salatu salaam riwaaya kale nabi wuxuu yihi ow farasun lahu xamxamatun ama faras dananayo korkiisa ka dananayo ka qaylinayo daraahimta iyo danaaniirtana rasuulka waa sheegay calayhi salaatu salaam asnaaf kastoo la bililiqaystay la booliyey kulli waa laga sheegay khatar laakiin de waxaa weya qalbigu marku qalalay jawaarixdiina de faasiqnimo aa looga taag la-yahay asalkana qalbigaa qalalay haddii qalbigu uu fiican yahay jawaarixdu uma aysan bareeri lahayn waxaasoo kale alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim lmadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun qalbigii aqalalay in badanoo dadkii kamidana faasiqiinay noqdeen ibnu kathiir wuxuu yidhi lamaa qasa alqalbu eh, lamaa qasa alqalbu fasaqat iljawaarix qalbigu markau qalalay jawaarixdiina faasiqaday noqotay faasiqnimadeeda qalbigii hadduu qalalo jawaarixdii ay daacadii rabbi ka baxdo halkaas ku ekaan mayso dan waa sii socone gaalnimay gaari marka lidaalika marka waxaan loola yaabin dadka hadda laga maqlaayo kufriga sariixa ah dadka hadda magaaladan laga maqlaayo kufri iska cad laga maqlaayo ood u jeediin waxaa weeyaan waxaan loo qariibsanayn waxa ay tahay rasuulka calayhi salatu salaam wuxuu yidhi laa yazaalu lmaru fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofku diintiisu inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin fa idaa asaaba dhiig xaaraama hadduu asiibo ballaxa isaga dhan waa diintina ciriiriyay ku noqone isaga dhanna shafka dhulka dhigan wax hadhow kici karo oo saacidi kara m ma lahaana lidalika marka waxaa weye dadkan aad arkayso almacaasi bariidu lkufri macsidibaaba gaalnimadii keenaysa qofka saasay culamada hore dhihi jireen marka dhiiggii dadkaa ka batay muslimka sida madaafiic loogu ridaayo oo dadka muslimiinta loo dhacaayo xoolahooda loo xaaraan ahaan loogu cunaayo ummadii loo qaxinaayo oo intaasoo mala kumanaan dad loo dilaayo waa halkaa ku ekaan maysa nacam ridday gaari marka dambe waa soconaysaa waxaa nacam leexaad falamaa zaaqa zaaqa allaahu quluubahum ilaahi markay ay leexdeen ilaahay qulubtooda leexiye marka dad waxaad arkaysa aada ula yani shay yani gariib ah ma aha nin noocaas safaak ah oo waxaas lagu yaqaana safaaknimo in lagu arka haddana wax uun marka inuu gaalnimo iyo balaayi iyo gaal kaalmeys in lagu arko qariib ma noqonaysa sababto awalow dhiiqo ku dhex jiriyo wasak marka waxaa dadka marka noocaas oo kalea ah, waxaa weya muslimka dhiiggiisa dheeldheel maaha qofka muslimka dhiiggiisa iska caadaysanaayo biyo biyo la kabanayo kale ka dhiganayo gaalnimo meel uma jirto wa meel uma jirto gaalnimo walciyaadu billahi waa wax laga malaysan karo nam wacan anasin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa cinda bacdi nisaai naagihiisa qaar kamida agtoodu joogi yani naagihiisa mid kamida ayuu ag joogay agteedu ahaa caaisha ahayd midaas fa arsalat ixdaa ummahaati lmuminiina muminiin ummahaatu lmuminiin mid kamida ayaa nebiga waxay usoo dirtay maca khaadimin khaadim lahaa iyada usugnaaday waxay la soo dirtay biqascatin xeero fiiha dacaamun oo ku jiro xeero cunto ay ku jirtay lasoo dirtay bukhaari marka wuxuu ku daray isaga fadarabat biyadiha fakasarat fiiha dacaamun cunto marka ay ku jirto ay lasoo dir middaan marka soo diraysana zaynaba binti jaxashay ahayd zaynabaa qaadimkeeda waxay usoo dhiibtay eh, xeero cunto ay ku jirto rag kalena eh, waxaa riwaayadka qaarna waxay dhahaan xabsay ahayd qaar waxay umusalamay ahayd adu qisadu waa badantay waa qisas iska tacaduday fakasarat ilqascata tii marka guriga joogtay caaisha waaye fakasarat ilqascata ayay jebisay xeeradii bay jebisay fadamahaa nebigu isu geegeeyey marka xeeradiiba isu kekeenay wa jacala fiiha dacaama cuntadiibuu yeelay xeeradiiba cuntadiiba intuu soo qaaday xeeradii dhex dhigay wa qaala wuxuu yihi kuluu dadaa markaa nebiga la jooga alayh salaatu salaam wa qaala wuxuu yihi kuluu cuna wadafaca alqascata asaxiixata xeeradii fiicnayd oo fayoobeyd oo gurigaas guriga taalayna nebigu wuxuu u dhiibay lirasuuli kii marka khaadimkii ay soo dirtay ayuu u dhiibay waxabasa almaksuurata tii jabnayd oo la jebiyeyna nebigu waa haystay waa celiyey rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka weriye riwaayo kale waxay leedahay nebigu inuu ku daray haarat ummukum inuu dadkii la joogo wuxuu ku yidhi hooyadiin waa masayrtay haarat ummukum hooyadiin way masayrtay marka adana masairka naaguhu wuxuu u yahay eh, waa shay jibilli ah waa shay jibilli ah caaisha iyo marka eh, iyo zaynab iyo zaynabna waxaa ka dhexeeya tartan aad u dheera ah. maaayl xaafista nebiga iyagaa kale gruub ahaay oo waxaa weyaan xafse iyo caaisha iyo isku dhinacay ahaayeen zaynabo iyona marka dhinac iyo iyo koox kale dhinac kale ahaayeen marka zaynaba mar walba caaisha marka mar walba zaynab inti jaxsh aada ula tartami jirta zaynabna caaisha aadulaogaa waxaa ka dhexeeya xafiilta xadiisul ifkigaana ku kasaysaa nacam oo zaynab bintu jaxshuu rasuulka weydiiyey maseed u aragtaa markaasi waxay tiri anu waxaan khayr ahayn kuma ogi hadal saas oo kale ah markaasi waxay tiri caaisha diinteeda iyo xalaalmeeradnimadeedaa celisay annagoo tartan naga dhexeeya haddana ma aysan dhihin yani iguma aysa xadgud amaa waxay tiri walaasheed xamla bintu jaxsh fahalakat maca man halak dadkii halaagsamay la halaagsan oo ifkiga dhex dabaashay calaa kuli xaal marka zaynabay ahayd bilahi tawfiiq sal gaari